sala allah wasalam alaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna maa calamtana wcalimna maa yanfacuna wasidna cilma qaala almusanif raximah allah faslun fii bayaani lkafani kafankii caddayntiisii buu ku saabsan yahi dhaqitaankii baan ka soo baxnay markii beydka la dhaqo waxyaalihii furuud alkifaayaadka ahaa ee waajibka ahaa in la guto dhaqitaankii kafin kafankii salaadii xabaalidii huma yukafanu waa la kanfayaa yani huma tamaam bacda intihaa'i اlgusli wey dhaqidda markii la bogo kadib yukafanu waa la kanfayaa meydka waana waajib arrintaas calaa dariiqi fardi اkifaaya waajibkaana waajib kifaaya wey oo haddii dad la imaadaan intii kale uu ka dhacaayo fain kaana hadduu yahay rajulan in kaana almeyitu rajulan qofkaa dhintay hadduu yahay qof raga ee la kanfaayo nudiba waxaa la sunneeyaa halaathu lafaa'ifa saddex dhudood baa yaa la shardiyaa ama la sunneeyaa nudiba lafaa'if saddex maro oo fidsan wey lafaa'iftu saddex maro oo fidsan oo lagu duubo meydka saa lagu duubo marka saddex duub ayaa oo maryo ahoo lagu duubay meydka kafankan caadiga laisku kanfo oo saddex xabaah ayaa sunnaa in laga dhigo waxaa arki doonaayo in eh, maro lagu camimo oo la asturo hal mara way ku filan tahay laakiin xagga sunnada saddex in laga dhigaa wanaagsan waana sidii nabiga lagu kanfay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii caaisha radia allahu canha fi shaykhayn kufina rasuulu llahi sal l ly slam fi halaathati ahwaabin biidin saxuuliyatin saddex maro oo cadcad ayaa nabiga lagu kanfay bay tiri sala allahu aleyh waali wasalam laysa fiiha qamiisun walaa camaama qamiis iyo cimaamadna saddexdaa kamid ma ahayn marka saddex maro ayaa fiican qofka walaalkiisa hadduu kanfaayo falyuxsin kafana kafankiisa ha hagaajiyo ayaa soo aroortay waxaaba soo aroortay in la diiday markii la arkay qof la xabaalay asagoon kafankiisa la hagaajinin in habeenkii qofka la xabaalo si hadhow ay u noqonin qofkii aan kafanka inuu hagaajiye rabin inuu habeennimo ku dhuunto marka arrintaa kii iyadun soo aroortay marka kafanka in la hagaajiyo qofka asaga ahe la xabaalayo wixii la awood la kari karo saddex maro hadday awooddu tahay wey haddaysa awooddu ahayn hal maro haddii ka labo nudiba waxaa la sunneeyaa thalaathu lafaifa saddex duub ama saddex maro oo lagu duumaydka biidin cadcad dharka cad baana fiican oo khayru thiyaabu ku tilmaamay nabiga aleyh salaatu wasalaam dharka cadcad wakafinuu fiiha mowtaakumna noo soo arortay dadkiina dhintay ku kanfa kafan oga dhiga maqsuulatin la mayray oo la dhaqay hayra jadiid buu ujeedaa yani maryo aan cusbayn oo cadcad loo isticmaalay oo la dhaqay oo la nadiifiyey maxaa yeelay in qarash la geliyo dhar cuscusub oo hadda wixii la heli karo maryo iska ad adag oo cad oo nadiifoo la dhaqay in maryo cusub lasoo gado waxba macnaa kuma sii jirto sababtuna waxaa weeyaan eh, maryahan kafanka ah ee meydka lagu kanfaayo dee kolley duud iyo dixiri uma u dambeyn doono dixiri baa carjari doona marka cumar eh, abubakr radia allahu canhu uu kusoo xaadiray wafaadkii iyo geerida kusoo xaadirtay ayaa wuxuu yihi maradayda hala ii dhaqo markaasuu caaisha waxay tiri maryo cusub baan ku gadaynaa ah, ah, beed bay la hadlaysaa markaasu wuxuu nabiga alayh salaam alxayu axaqu biاljadiidi qofka nool ayaa dharka cusub u xaqnimo badan inamaa huwa lilbala mid kan isaga lilbila waa wax baaliyoobi oo eber noqonaya hadduu dhammaanaya saasuu yiri marka maqsuula taas ka wada ah. <coughs> haddii de wax kale la waaya ama dhaqitaanka ay suuroobin oo laiska fududaysto maryaha cusub lagu waxayana dhib mala iyaduna waxa dhibaata malaha kulu waaxidatin mara kasta oo saddexdaa mara kamida ah, tasturu ay asturayso oo kulal badani jidhka dhammaantii ay asturayso yani saddex maro oo maro walbaba jidhko marada jidhkiida o dhan wada qarinaysa ayaa fiican oo inti intu loo geliyo tu kale loo geliyo tu loo geliy saddexdo inti laisku qabto hal mar la geliyo laa qamiisa fiiha uuna qamiis ku jirin saddexdaas walaa cimaama cimaamadna uuna ku jirin marka laa qamiisa walaa cimaama tanta waxaa la wadaa saddex maro oo madax banaan oo fidsan oo kafan ah haddii aad qamiis iyo cumaamada ugu darayso dhib ma laha laakiin qamiiskiiyo cumaamada saddexdii ha ku darin saddexda ha ku darin oo qamiis iyo cumaamad iyo hal maro saddex marka saas kaga dhigin saasuu kuleeyay xadiidka nabiga alay salam markii laga hadlaya kafankiisa yani laysa fiiha qamiis walaa cimaama sida ay ku fasireen culamada qaar buu qaatay musanifka oo ah laysa fiiha qamiis walaa cimaama waxaa laga wadaa saddexdaas kamid may ahayn ee lama anfinayo in qamiis iyo cumamadna lagu daro shan ay noqdaan taa lama diidayo qaarna waxay dhheen maya waxaa la anfinayaa kamiis iyo cimaamadoo nabiga laguma kanfin saddex maraa nabiga lagu kanfay cadcad oo kamiis iyo cimaamad midna ku jirin waxa lagu kanfayba marka dhib mal hadii lagu kanfo lagu daro laa qamiisa saddexdaa kamid maaha fiiha fi halaatha saddexdaasi kamiis kamid maha walaa cimaama kuma jirto fa in zaada calayha hadduu ka ziyaadiyo oo saddexdii mare ee lafaaiftaha ee furaa qamiisan qamiis hadduu ku daro wa cimaamatan cimaamadna uu ku daro jaaza way banaan tahay ah, marka ow cimaamatan baa qoran nusakda qaar marka wa cimaama shanti markasaasay noqonayaan jaaza way banaan tahay wayaxrumu lxariiru xariir baa xaaraana wayundabu lilmar'ati izaaru wa khimaar yani dharkaa xariirta ah ee marka horeba ragga iyagoo nool loo diiday kafan loogama dhigi karo haweenkuna markay dhintaan waa laga fiican fiicanya in kafan looga dhigo maxaa yeele xariirtu waa dhar isku qurxiyo wey maxalkana maxalu ziine ma aha meel isku qurxiya ma aha meeshan wa yundabu lilmar'ati haweenaydii waxaa loo sunneeyaa kafankeeda isaarun hoosgunti wa khimaarun hagoog wa qamiisun dirac wa lifaafataani laba maro oo fidsan oo dhudadaho dhadheer saabiqataani waasac oo jirka wada gaaraya saabiqataan yani waasicataan waasica ayaa fiican haweenka waa inta akmalka ehe aadka u wanaagsan weeye in izaar hoosgunti mara hooso iyo khimaar hagooga qamiiska hadda waxaa loo jeeda wax korka laga soo gashado luqunta xaggeeda laga gashado o dhan baa qamiis lagu magacaabi jiray marka dirac oo kale iyo <clears throat> la soo gelaya iyo laba maro laba maro oo fidsan oo kafan caadi ah saabiqataani laakiin waasac ah oo jirka wada gaari wa yukrahu lahaa waa kan haweenka waxaa loo nacaa xariirun xariir inkastoo markay noolaayeen inay xariirta xidhaan ay u banaaneed laakiin meeshan oo kale kafanka in dhar xariir oo birbir qaayo oo jilicsan oo qaali ah lagu wax xigma kuma jirto faa'iida ma laha wa thawbun ba iyadana karaahiya in lagu kanfo thoobkaasoo muzacfaran muzacfarun zacfaraan la mariyey wakan rinjiga sacfaraanka la yidhaahdo maro la mariyey oo ayadana waxaasi lagu qurqurxiyey ayadana waa laga fiican yahay wayukrahudaasay ku cadfan tahay wa mucasfarun wa thawbun maro mucasfarun rinjigaasi cusfurka la yidhaahdo la mariyey cusfurku waa nabaat oo macruufu fi ardi lyaman ayuu leeyahy marka isaguna rinjiga oo kale way sida zacfaraanka o kale maryaha la marsan jiray ayaduna lama isticmara noocaas oo kale oo rinjigaasi cusfurka la mariyeyna lagu kafi maayo haweenka laguma kanfaayo walwaajibu haddaba inta waajibka ah haddii sidii sunnada ahee kaamilka lagu soo sheegay si inta waajibka ahe aqalu maa yujzi waxa gudaya ee ku filan ee ka asaxaya ayuu kuu sheegi rabaa waxaad ku darto oo ziyaadaha waa khayr laakiin walwaajibu inta waajibkaa ah. fi rajuli ninka in lagu kanfo walmarati haweeneyda lagu kanfo maa mara weeye asturulcawra cawrada asturaaya mara cawrada asturi jirka o dhan ba hadda loo jeeda cawradan jirka o dhan asturaya oo ninkii waa in lagu wadadego haweenka in lagu wadadego inkastoo ragga de cawra laakiin marka meydka waa in wada astura wey hal mar unbaa meydka ragga ah madaxiisa la banayn karaayo haddii uu dhinto asagoo xaram Eh, muxrim ah oo xaj ama cumro ku jira hadduu dhinto fi اlxaji wاlcumra muxrim isagoo ah inta kale waa la wada qarinaya wa yubakharu اlkafanu <clears throat> yubakharu waa la waa la eh, mxuu ahaa fowxinayaa oo la bukuurina waa la fowxini alkafanu kafanka kafanka asagaa mid la udgooneeyey oo bukuur iyo fowx iyo intii loo dhigay udgoon ayaa laga dhigayaa wa yudaru calayhi korka waxaa lagaga firdhinayaa alxanuud xanuud iyo wlkaafuuru kaafuur xanuudku waa diib laisku dardaray oo kaafuurka iyo noocyo kale oo diib oo laisku dardaro khaliid ah ayuu xanuudku ka kooban yahay kaafuurka marka lagu cadfay <clears throat> waa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam oo xanuudkaasuu soo hoosgeli kaafuurku marka waa juz xanuudka kamida qeybihiisa kaafuurku marka waa geed weyn oo geedaha waaweyn kamida geedka caleentiisun ay jilicsan tahay lama dhaadheer leh geedkaasaa kaafuur la yidhaahdaa marka midhihiisa ama caleyntiisii waxaasaa marka laga sameeyaa waxyaala udgoon oo diiba iyo waxyaala mudaawaada ayaa laga laga sameeyaa geed weyn oo geedaha berdaho kale ah oo aad u weyn weeyaan wayajcalu lkaasilu qofka kaasilka ah ee dhaqaaya meydka yaqsilu yajcalu wuxuu yeeli alkaasilu qofka wax dhaqaaya kaasilka nusakda qaar ma qorayse waa u qadaran tahay wyجcal wuxuu yeelayaa qطnan buu yeeli kan wax yeeli waa qaasilki wax dhaqay quطnan suuf bxanuuطin xanuudkaas la mariyey iyo calىa manaafidihi manaafidi اlmeyiti meydka meelaha dulduleele ee jirkiisa ayuu suuf udgoon oo barafuun iyo caطir iyo waxyaalaha la mariyey ayuu saa ufaya ku cufayayaa sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelahaasuu yuu ka saarayaa ayb wa calaa mawaadici sujuudi waa meelaha neefsanaya ee wax kasoo bixi karaan ka imaan karta wey marka waxaa suufkaasu gelinaya wa calaa mawaadici sujuud iyo wa mawaadic sujuudi nusakda qaar calaa ma qorayso sujuuda mawaadicdeeda mawaadic sujuud waa gar soo martay oo waa toddobadii mawdic wey umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin aw acdaa ah, toddoba xubnood wey toddobadii xubnood sujuudana tashriifan wa takriiman iyagoo la sharfaayo ayaa iyagana suufka udgoon saa loo saaraya wejigii iyo haday noqoto jiqilaha iyo lugaha iyo markaasaa kafanki lagu qabanaya lagu qabanaya mawadc sujuud walow dayaba hadduu idgooneeyaba jamiica badanihi badankiisa meydka dhammaanba uu udgoonkaa iyo xanuudkaa iyo kaafuurkaa iyo waxaa idgoon saa ugu wada shubo faxasan faxasanun way fiican tahay taa way fiican tahay marka ama meelaha u dardaran iyo laisleeyahay waxba kasoo suuri karo aada u tarkiisi oo mari ama isagoo dhan ba haddaad baraafuunkii ku rushayso waa sii fiican tahay waa xasan waa fiican tahay fa maata hadduu dhinto muxriman maata waa dhintay meyidka qofkii baa dhintay shakhsigii xaala kownii muxriman uu yahay muxrim muxrim waxaa la dhahaa qofka xaj ku jira ama cumro ku jira oon gaaran xilligii lagu alaaloobi la xalaaloobi lahaa marka muxrimkana de maxduuraad buu leey waxyaala laga reebay baa jirta waxyaala laga reebay waxaa kamid ahaa diibka kamid ahaa iyo dharka mukhiidka ah, ragga oo kale ayaa kamid ahaa madaxa in la dado ragga haweenka in wajiga la dado waxyaalaasa xaaraan ahaa haddii qofka xaj ama cumro uu ku jiro arrimihii marka ka xaaraantaha markuu noolaa markuu dhintana waa ka xaaraan <clears throat> ka xaaraan wey maxaa yeele nabiga caleyh isalaatu wasalaam xaajatulwadaac wuxuu yiri ninkii ka dhacay muxua hashiisii oo madaxa luqunta jabtay oo saa ku dhintay wuxuu nabiga caleyh isalaatu wasalaam ka ilaaliya xaanuudka madaxan haka dadina fa inahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiya maalinta qiyama isagoo labayk allaahuma labayka leh oo madaxa qaaway ah exraamkiisa qaba ayuu soo boodaya qabri ka soo boodi qof walba wuxuu ku dhinto inbuu kusoo baxaya hadhow kulun yubcathu calaa maa maata caleyh qof walba siduu ku dhinto iyo khaatimadiisa u dambeysay sifaduu ku sifaysnaa ayuu kusoo baxaya kii isagoo dhaawac ku yaalo oo dhiig ka daadanayo oo ilahay dartii u dhaawacmay dhintay dhiiggii sida uqulqulib soo boodi kii kale ee muxrimkaha isagoo muxrim uu soo baxaya kii khayr iyo wanaag kale ku jiray sidoo kale kii shar iyo balaayo ku jiray shartiisii <clears throat> nasal allah alcaafiya wasalaama xusn khatima fain maata hadduu dhinto muxriman xaruma waxaa ka xaaraana wadca iibi iib in la dejiyo la mariyo ah, xaruma aiib iib baa ka xaaraana marka iib wadca iib iib in la mariyo yaa xaaraana waa alxanuut xanuutkana soo mara diibka amuu kamid yahay haddii xanuut ba ku dartay idinkan ima qoraysa intayda badan soo ma walxanuut ayib wataqdiyat الra'si mhm. waa wlmukiiti mukiitka waa dharka talan wey loo diida qofka muxrimka ah inuu xidho qamiisa iyo waxaa soo maray hadda mardhow qamiis in loo xiri karo hadduu asagoo xaj ama cumro ku jira u dhintay qamiis looma xiraayo madaxana looma dadaayo wixii mukiit ahaa oo tallao dhan ba waa laga reebaya wa taqdiyat ra'si madaxa dooboolidiisana waa laga reebi madaxa loo dadi maayo oo koofiyad iyo cumaamad iyo wax lagu xidhi maayo naam taqdiyatu ra'si rajuli ninkii baa loo wadaa madaxa inuu dado wa wajhi lmar'ati iyo haweeneyda wejigeeda iyaduna haweeneyda wejiga ma dadayso kol haddii xaj iyo cumro iyada ku jirta ay dhimato wejiga daday mayso idan waa loo diida mamnuuc bay aheede laa tantaqibu almar'a walaa talbis alqifaazayn waa ku nabi sal ly slam yihi walaa yundabu lama sunneeyo an yucidda inuu diyaarsado qofku linafsihi naftiisa kafanan kafan mara kafanan inuu dhintay meel yihahdo ani kafan baan yaan waan diyaarsan kafankay mar alla markaa dhintaa lagu kanfe inuu yidhaahdo arrintaa lama sunneeyo kol hadduu ku yihi lama sunneeyose ibaaxa inay tahay wey oo waxba dhibaato ayna lahayn waxba sunna ma ajri thawaab lagama helaayo sunna waxaa la dhaha wixii laga ajirsiinayo inuu diyaarsado yihah kafan baan dhigani sunna ma aha haddaasaad dhiganayso maraad iska dhigatay wey haddii ay kafan iyaga kaaga dhigan war arki saaad ku dhiman doontaan lama yaqaane si lagu dhiman doonaba lama garanayo weliba ku dhiman doona madaxaas baa laqi doona mala carari doona ma guban doonaa arrimahaas o dhan ilahay baa yaqaana subxaana wa tacaala <clears throat> laakiin <clears throat> inuu iskasii diyaarsado haddana wax dhibaataa male ilaa an yaqdaca inuuba gooyo bixilihi xalaalnimadiisa inuu gooyo oo uu aaminsan yahay inay arrintaa wax dhibaata lahayn marka waa iska dhigan karaa ow min ahli اlkhayr ama kafankaas uu ka ahaado min ahli اlkhayr dadka ahlilkhayrka ah maro ay lahaayeen oo ehlukhayrku xidhan jireen oo dadka saalixiinta ee wanaagga leh dharkooda inaad leedahay hadhow inaad helin baa laga yaabaaye ka qaado maro uu xidha iisib intaad ama si aad tiraahdo aad meel dhigato ood barakaysato saasuu ka wadaa arrintaa marka musanifka raximahullah <clears throat> ya oo min athari ahli lkhayri maradu inay leedahay raad ahlulkhayr sax wey markaas ahlulkhayrka raadkoodii dhar ay xidheen dhididkoodii jirkoodii taabtay inayba tahay marka taas caan buu ka dhigay ahlukhayrka o dhan buu isku wada qabtay qiyaas buuna la imaanayaa xadiidkii asalka uu faracan hadda uu oga qiyaasanayo waa xadiidkii saxiixaha fi lbukhaari xadiis sahl bnu sacdin radia allahu canhu nabiga caleyh isalaatu wasalaam masaajidkii wuu soo galay isagoo macawis qaba burda cusub oo gabadh usoo hadiyeysay isagoo u baahnaa markaasuu nabiga aleyh salaatu wasalam wuxuu yihi qurux badano fiicana nabi allo intuu taabtay isii isii buu yidhi nabiga waayahay buu yidhi oo gurigii markuu tagay buu soo siibay oo usoo laalaabay qaaduu yidhi saxaabada waa kii marka ay cabdiraxmaan bin cawf baa ninkaasi ay dhaheen maada wanaajinin nabiga u baahan ayaa tiri marakeen nabigana waad ogtahay tahay calayhi salaatu wasalaam in su-aal la weydiiyey unan maya dhehaynin waad og tahay isagoo ahaya inuuna maya dhehaynin waad garanaysa maxaa kugu xumbaaray waa lagana eedeeyey markaasu wuxuu wax kale oonama jeedine inay kafankayga noqotaan rabaa maalintan dhinto fa kaanat kafanuhu bule sahl kafankiisi bay noqotay cabdiraxmaan bin cawf radia allahu canhu maradii nabiga calayh salaam uu xidhay muddadii yareed ee uu meel dhigtay cabdiraxmaan baa jirkiisa loogu hor geliyey taas marka waa banaan tahay waxaa kaloo asalka faracan isaga u qiyaasanaya usuushiisa kamid a ah. nabiga sal allahu alay wasalam gabdhihiisa mid kamid a ah oo dhimatay oo la dhaqaayo buu ag fadhiyey oo banaanka ka fadhiyey markaasu wuxuu marka kafankaad gaadhaan isoo sheega waa loo sheegay nabiga alayh salaam markaasu wuxuu u geeyey oo u tuuray hoosguntigiisa rasuulka sal ly slam oo yidhi ashcirnahaa iyaah yani jidhkeeda ha lala xiriiriyo saasuu rasuulka alayh salaatu wasalaam taas markaa qaطcan in nabiga alayh salaatu wasalaam iyo aahartiisi iyo wuxuu xidhay iyo dhammaan wixii xiriir lalahay nabiga sala allah alay wasalam uu barakaysan yahay hadalkama taagna laakiin in dadka kalena looga qiyaas qaato masalada wey masalada la isku hayo wsaxiixu la wsaxiixu la lannu lama garanayo qofkan isaga isagaa daahirkiisa iyo muuqaalkiisa aad aragtay ku muuqata xaqiiqatu lamri inuu ka tarjumayo lama xaqiijin karo lama ogo warra looma hayo wuxuu ma-aalkiisi iyo dhimashadiisa ay ku dambeyn doontana lama garanayo rasuulkas alayhi salaatu wasalaam waa qadci waa rasuulka ilaahay waa mukaram waa mubaarak ee waa barakeysan yahay marka arintaa ayada marka in la furo oo la yiraahdo maradaadi baa barakaysan ah, jidhkaadi baan barakaysano candhuuftaadi baan barakaysano sidii rasuulka sal ly slm loga qiyaas qaato arrinta ayada cumuumkeeda ma sax ma waxaana u daliila oo xooga keenaya saxaabadii iyo ficilkooda alayh salaatu lama hayo abubakr baa rasuulka alayh salaatu wasalaam gadaashiisa afdal naas ahaa lo yaqaano nas imaaday isagoo la barakaystay oo maryihiisa iyo jidhkiisa lama hayo nacam wakadalika alkhulafaa kale iyo mubashariintii filjana lagu bishaareeyey asxaabu beder asxaabu alxudaybiya asxaabu baycat ridwan faslun uma yusallaa calayhi waa lagu tukan faslka wuxuu ku saabsan yahay fi salaati cala almeyit meyidka oo lagu tukado waa waajib iyaduna ijmac bay waajib ku tahay iyo xadidkii nabig sal l slm uu yihi salluu calaa saaxibikum ku tukada buu dhihi jiray sala allahu aleyh wasalam asagana waa ku tukan jiray uma yusallaa calayhi waa lagu tukanayaa meydki wayasqudu lfardu faradkii wuxuu ku dhici salaada janaazada waa fardulkifaaya intee ugu yar oo dadka kale dembiga kaga dhacaya wuxuu leeyahy yasqudu lfardu faradkii baa dhacaya bidakarin waaxidin hal nin ah oo keligii oo ku tukaday iyuu waajibka ku dhici hal nin hadduu ku tukado maydkii dhintay khalaas qofka asagaa waa lagu tukaday waa lagu tukaday duuna nisaa haweense ka soka haween haweense maya oo wixii ilaa xadara hadduu soo xaadiro rajulkii macahuna macooda rajulun hadduu xaadiro wixii oo rag uu joogo ama ugu yaraan hal nin uu joogo haweenka inay ku tukadaan taa ayagu marka ma asexayso haweenku taabic bay noqonayaan oo meel rag ku tukaday bay ku daba tukan karaan laakiin ayagu imaamada iyo inay tujiyaan ayaan la ogolayn oo wixii rag uu joogo ay hormaraan laakiin hadduu raggi uu tukanayo haweenku janaasada ma ka qaybgeli karaan haway ka qaybgeli karaan way ka qaybgeli karaan keligood ma ku tukan karaan ha keligoodna way ku tukan karaan keligoodna way ku tukan karaan dhibaato ma laha caaisha radia allahu canha markii uu dhintay sacad ibn alwaqaas radia allahu canhu meel yidhaahdo caqiiq oo madiina un kamid a ah hadda oo waadulcaqiiqa maraysa meelahaas kusoo dhintay oo lasoo qaaday masjidka nabiga aleyh isalaatu wasalaam baa la keenay marka meel oo musalla aheed baa lagu tukaday markaas waxay tiri isoo mariya hala isoo mariyo aan ku tukaday masjidka marka waa ku tukatay radia allahu canha waxaas laga hadlayaa raggi oo jooga inay haweenku keliya ku tukadaan kama asaxiiso buu leeyahy duuna idaa xadara macahuna rajulu nin hadduu soo xaadiro fain lam yuujad haddaan la helin hayruhuna haweenkii waxaan ka ahaynba lama hayaba laazamahuna haweenkii buu ku laazimayaa inay ku tukadaan haweenkii marka kutukanaysaa oo ku tukanayaan wayasqudu lfardu faradkii baa dhacaya bihina ayaga sababtoo salaada ay tukadeen faradkii iyo waajibkii janaasada ku dhacayaa waa asaxay wa tundabu waxaa la suneeyaa fiiha salaada janaazada aljamaacatu jamaaca la suneeyaa ila waxaa weye qofkaa dhintay in loo duceeyaa la rabaa intay ducada ay badan tahay ayuu khayrkuna sii badan yahay marka jamaaca fiican wtukura in la badiyo weliba in la badiyo arbaciin baa soo aroortay qofkii u shafeecaan boqol baa soo aroortay in la aqbaliba watukrahu waxaa la nacaase fi lmaqbarati qubuurta dhexdooda in qubuurta dhexdooda lagu tukado qofkii janaazada wa karaahiyo lakin wa ansaxaysaa way ansaxaysaa salaadan kale ee eh, lagu dhex tukanayo eh, eh, mxuu ahaa qubuurta iyo hadday salaadu janaazo tahay baa yar kala duwan hadday janaazo tahay mayd kale lagu tukanayo ahluqubuurkuna kamid yahay laakiin salaad kale oo aan janaaze ahayn lagu tukan iyado xaaraanba wey waaba xaaraanba waxayna sabab u noqon kartaa wasiila ila shirki walciyaadu billah in dadku ay ku gaaloobaan ma dhici karta waa la xarimay wa tukrahu fi lmaqbarati qubuurta dhexdeeda janaazada lagu dhex tukada waa la nacaa haddii lagu tukada waa sixi wa awla annaasi dadka kuwa ugu owleysan ee ugu dhow bisalaati salaada inay ku tukadaan meydka awlaahum bilqusli kuwooda ugu awleysnaa way dhaqida dhaqitaanka markaan soo maraynay yaa ugu awleysan inuu dhaqo waa soo maray sidii ay u kala tartiibsanaayeen fi lmiraathi dhaxalka ayay u kala horeeyaan aabihii iyo wowgii iyo inihii dhalay iyo walaalihii iyo adeerkii iyo waxaysii dhaleen marka sidaas ku soconaysaa min aqaaribihi qaraabadiisa sidii ay u kala horeeyeen dhaqitaanka kuwaa sidaasay ku socon tukashada ayaa ku tukanaya imaam noqoni ila nisaa haweenkii mooyeene oo haddii aqrab ila ay haweenku yihiin meydka ugu dhow raggiibaa ragga ka fog baa tujinay laanna ayagu imaam noqonayaan saas wey falaa xaqa lahuna haweenka xaq ooma ooma ooma lahaa laa xaqa lahuna xaq ooma inay tujiyaan maca wujuud rijaal waa soo maray wixii rag joogo wayuqadamu lwaliyu weligii baa la hormarin cala sulطaani laga hormarin waxaa markii salaada laga hadlaya caadiga ah qofka sulaanka ah ayaa imaamada iska leh oo u owleysan laakiin salaadu hadday salaatuljanaaza tahay oo meyd lagu tukanayo awliyaau lmeyit baa ka owleysan suldaanka maxalkan waa maxalo duco wey ducadana qofkan qofka u dhow ee ama aabihiia ah, ama walaalkiia ah, ama maarata walaalaha ay yihiin siduu ducada oogu barax tirayo ee daacadnimo ugu duceynayo iyo xuduurulqalbi ee qalbigiisa uga soo go dadka kale uga soo go marka qaraabadiisa ugu owleysan marka tujiyaan Ah, inuu markaa ogolaado oo fasaxo yihahdo hebel baan u arkaayo hebelo nutuji uu yidhaahdo dhibaato markaa ma laha wa yuqadamu alwaliyu cala sulطaani ayaa laga hormarin walasamu midka da'da ah qofka weyn ayaa la hormarin cala alafqahi kii faqihiha afqahi ay shaaficiyadu yidhaaheen yaumu lqowm afqahum ka faqiihaha salaada imaam noqon oo ugu horey sooma soo marin soo lama soo marin tii maanta ma aha salaatu janaazada waxaa la hormarin odayga duqoobay iyo sheekha faqiihi ah odayga duqoobay imaam noqonayo nayna tuji ninkaa intaas soo cibaadaysanayay ee cadaaday ee diinta ku duqoobay ku curoobay ee maarata daacadnimadana lagu tuumaayo yaa ninka dhalinyarada eh laakiin faqiiha ah laga hormarinaya isagaa maaratay in badan soo cibaadaystay oo soo daaciistay waa nooco dee inaad qofka fadli iyo khayr u qarto dadka ehlushaybaha ee cirada leh dadka ilaahi subxaana watacaala uu tacdiimiyey kamid tahay in la weyneeyeyna weynaynta ilahi bay kamid tahay ina min ijlaal illahi tacaala ikraam lishaybati lmuslim buu nabig sal l slam yihi qofka muslimka ee ceroobay in la karaameeyo ilahay karaamadiisi kamid tahay weynayntiisa subxaana wa tacaala nacam marka wuxuu leey walasamu baa la hormarin cala alafqahi wa gayrihi afqahi iyo eyrkii afqaha keyrkii waa soo maray oo alaqraba ku xigay oo siday u kala tartiibsanaayeen waa ka soo ogaanay fa in istawow hadday sinaadaan dadkii soo xaadiray fi sinni xagga da-da da-da waa ka siman yihiin see la yeeli markaas da-da la yidhah la hormariyo way ka siman yihin waa isleegyihiin rutiibuun waa la tartiibinayaa ka baaqi salaati salaada baaqigeeda inteedi salaada imaamnimadeeda kasoo haray yaa lagu tartiibin oo waadadi waa ka simantihin sooma aha alafqah yaa la hormariy cinda shaaficiya sida xadiidka xaggiisa daan raacana saxiixaana waxa wey alaqra ka qur-aanka u yaqaana kadibna afqahum fi sunna ka baaqi salaati markaasa la hormary walow awsaa hadduu dardaarmo meydkii baaba dardaarmay an yusaliya calayhi inuu ku tukado ajanabiyun qof ajanabi ah sheekh fulan imaam haygu noqdo hay tujiyo oo salaadii lagu tukanay in sheekh iyo macalin hebel iyo hebel imaam ha noqdo ay tujiyo aygu tukado oo dadkaa tujiyo ayuu dardaarmay saasuu dardaarmay see la yeelayaa wuxuu le walow awsa hadduu dardaarmo an yusaliya calayhi inuu ku tukado meydka ajnabiyun isagaa dardaarmay qudima lweliyu weliba laga dhegaysan maayo saas ka wadaa laa tancaqid ee qudima lweliyu weligii baa la hormarini caleyhi cala wasi midkaa la dardaarmay waxaa laga hormari weligaa laga hormarinaya ninkaas islaameed kale uu dardaarmay dardaarankiisa laga aqbali maayo weligaa la hormarinaya saasuu leeyahy inuu idmo weliga mooyeen inuu weliga idmo u yiraahdo m ninkii uu dardaarmay baan aan aqbalay sida saxda ana waxaa weeyaan in wasiyadiisii kol haddeen wax muxarama inaan ahayn in la oofiyo oo qofkuu yidhi ha tukado in loo daayo saasaa fiican walidaalika abubakr radia allahu canhu wuxuu dardaarmay cumar inuu ku tukado cumarna wuxuu dardaarmay suhayb inuu ku tukado Ah, suhayb ruumi walaalkiibu ahaa cumar iyo suhayb baa walaalo ahaa suhayb ruumi iyo cumar baa walaalo ahaa aad bu ujeclaa aad bu ujeclaa say walaalo ku haayeen sheekh ya kan waa reer ruum kana waa ninkaa reer quraysheeda reer bani cadi cadowgiga ya naaska islaamnimadaas dadka o dhan ba muslimiinta inama min ikhwa muslimiinta o dhan ya wa e axsantum waa la walaaleeyey nabiga aleyh isalaatu wasalaam muhaajiriin nin kastaoo oo muhaajira ah, nin kale oo muhaajir walaal oga dhigay nin kasta oo muhaajirana mid ansaari ah ayuu walaal oga dhigay ah, muahaadka maqles almuaakhaad laba muaakhaad baa jirta mid waxay ahayd bayn almuhaajiriina fiiha baynahum dhexdooda walidalika markuu nabiga alay slam hebel hebel baa walaalat hebel walaalati u yiri walaalo ka dhidhigay iyo waxaa soo haray cali cali radia allahu canhu baa soo haray oo wax walaala loo samey markaasuu iska weyey aw anin walaalkay bu yiri markaasu wuxuu yiri anta akhi anaa walaalkay tahay anaa walaalkay tahay bu nabi sal la alay slam yiri labada inaas kuso hadnay eh, ansaarna sidoo kale iyo muhaajiriin laba laba waa kay iskugu qabtay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam inay walaaloobaan oo diinta isku kaalmaystaan oo iska warhayaan marka suhayb iyo cumar radi allahu canhu walidalika markii cumar uu waranka ku dhacay ninkii xumaay majuusigaha abululu almajuusi uu ku dhuftay waa la aaminsin waayey suhayb arumi radi allahu canhu wa akhaah waa kii dhawaaqay cumarna uu lahaa soo ma ogid suhaybow nabiga hadalkiisa aleyh الsalaatu wasalaam cumar wuxuuba qabay yucadab اlmeyitu bima nixa caleyhi buu qabay daahirkeedaas ku tagay isagii cabdullahi bn cumar wiilkiisaba marka war waxaad ugu wadaysaa budishri marka wuxuu dardaarmay inuu ku tukado sohayl bay gu tukadu yiri marka dhib ma laha arrinta iyadaah wayaqifu اlimaamu imaamkii wuxuu istaagayaa cinda raasi الrajuli ninka madaxiisu ay istaagi wa cajiizat اlmar'ati ayaa haweeneyda miskaheeda cajiizat اlmar'a naam wayaqifu اlimaamu cinda ra'si rajuli ninka madaxiisa agtiisa u istaagayaa marka saa loo soo gudbo imaamka wuxuu ku toosi ninka qaarkiisa hore iyo madaxiisa ku toosi haweeney hadday tahay xaggee kagaagaagi waa cajiizati timar haweeneyda xagga miskaha marka waxay leyihin xagga asturka iyo dadka ka dambeeya inuu ka astur iyo ayay leeyihiin lakin allahu aclam xadiidka anas bin malik radia allahu canhu ba isaa ku timid waxaa loo keenay nin hor buu kaga tukaday haweeney baa loo keenay gadaal markaasa waxaa lagu yiri hakadaa kaana salaatu rasul sal slam masaas salaada nabiga ahayd alay slam qaala nacam habu yiri habu yiri xadikan waa xadi saxiixo tirmidi ibn maaja labadaba ay soo saareen <clears throat> eh, culamada qaar waxay qabaan hadduu yahay waxaa lagu tukadaya nin yahay inaan saaq eh, loo madaxiisa loo duwine madaxiisa loo duwo qofka imaamka a ah bidixdiisa xagga madaxa loo duwo culamada qaar saas qabaan bacd alculamaa arrintaa ku er tashadud ma ya ya oo dhi xagga u ah, waa qoraa fiqiga shaaficiyada waa qoraa arintaas waa qoraa in madaxa xagga loo dugo aha laakiin allahu aclam waxaad moodaa xagga nusuusta daahirkeeda iyo cumuumaadka iyo yamiinka iyo qiblada iyo marka laga hadlaayo in dhinacaa la mariyo dhinaca in la mariyo ayaad moodaa wax daliil hadda aan ogahay oo arrintaa kusoo arortay ma jirto nacam fain ijtamaca janaa'izu in ijtamaca hadday kulmaan janaa'izu janaazooyin jamcu janaa'iz janaazooyin badan baa soo kulmay maanta dad baa dhamaaday cudurro safmareenaa dhacay dad baa lalaayey eh, ama cuduro oo daacuunkii iyo wabaa iyo waxbaa dhacay marka dad badan baa oo meeda lasoo xaadiriy lasoo dhigay ama meelda khalqi fara badan iskugu imaadeen weeye sida maka iyo madiine oo kale maanta oo dhan salaatu cala janaaza baa lagu hayaa asalaatu cala alamwaat ayaa la dhihi waaba yartahay in mufrad la sheegaba asalaatu cala alamwaat imaad maqli marka dadka qaar waxay umalaynayaan dadkii hore ee dhintay inuu iskaga tukanayo ee muslimiintaha oo lagu sadaqaysanayo umalaynayaan maye waa amwaad dhimatay oo meydka hortaalla wey meydkii hortaalla marka dee intaas mandiqadaas maka o dhan waxay ku dhinta iyo khalqigaa meesha iskugu tagay iyo xujaydaasi malaayiintaa wixii dhintay o dhan baa halkaa lasoo dhigi halkaa lasoo dhigaya masjidxaram nin heri kara meel kale halkaa la keenaya maqbarat lmucalla baa lagu xabaali marka see la yeeli marka dadku saa usoo tiibu kuu sheegi rabaa tartiibkii fain ijtamaca janaa'izu hadday janaazooyin fara badan ay soo kulmaan falafdalu sida afdalkaa ifraadu kullin mid kasta in horta la keli yeelo waaid kulli waaxidin mid kasta bisalaati lagu keli yeelo ayaa afdala oon laisku darin inaan laisku darin mid walbaba gaar kan soo dhig lagu tukado kakale soo dhig lagu tukado saasa afdala ba kuleeyahy wayajuusu waxaasa banaan si nin walbaba iyo salaadiisa u gaara iyo ducadiisa u gaara uu helo wayajuusu waxaasa iska banaan an yusaliya calayhim inuu ku tukado imaamkii iyo muminiinta ay ku tukadaan calayhim dadkaas dhintay dafcatan waaxida hal mar ah hal mar in lagu wada tukado loo jamciyo oo loo jimleeyo salaadi lagu wada tukadana ayadana waa banaan tahay waana sidoo jirto oo la isticmaalay gaar ahaan markii ay jirto xoogo culeys uu ka imaan karo oo aan dadkii fara badan yihiin oo halhal an laga xayn karin hal mar baa lagu wada tukanaya qaswatu uxud shuhadaai uxud saasuu nabiga sala allah alay wasalam sameeyey wayadacahum wuxuu dejinayaa qaarkood waay waa so hormacda riwaaya toban toban in lagu tukaday wayadacahum bayna yadayhi hor yadacahum waxau dejinayaa bayna yadayhi hortiisa dn imaam ya dadki waa dadkii waday ee keenayey waxay dhigayaan janaa waxaa la dhigayaa bayna yadayhi bayna yaday limaami imaamka hortiisa saa loo dhigay sida caadiga markuu yahay loogu tukan jiray bacduhum barkood baa la yeeli khalfa bacdi marka kale gadaashiis saasay isku daba yaalaan haakadaa sidaasay isku garab yaalaan ila alqibla xagga qiblada sida dhankaasay isku garab yaalaan marka waa kan haakadiibuu ku fasirayaayo wayaliihi waxaa imaamka lasoo xiriiri alrajulu ninka rag iyo haween iyo caruur iyo hadday yihiin raggii baa xagga imaamka lasoo marin uma sabiyu sabigii ilmihira ayaa lagu xijisiini uma almar'atu haweenaydii baa lagu xujisiini sidii salaada markay tukanayaan ba u kala horeeyeen imaamka xaggiisaana taqdiimka iyo safkooda agga imaamka soo jira agga imaamka soo jira agga qiblada ma jiro agga qiblada ma jiro marka agga imaamkay usoo safanayaan marka safka horeya iska lahaa raggaa iska lahaa safka kuxigana caruurtaa iska lahaa safka saddexaadna haweenka saasuu leey yalihi wayalihi rajulu ninkii baa la xiriiri uma asabiyu ilmihii yara uma almaratu haweenki uma aafdal uma alafdalu falafdal say u kala fadli badan yihiin danada waa tartiibina marka tartiib kuliya mid juziya jinsiyahaan marki loo tartiibiyo ayaga maadaama siday ukala fadli badan yihin loo tartiibin imaamka loogu soo xiriirinaya walaa ictibaara marka tafdiilka laga hadlaayo iyo yaa fadli badnaa alqaabtii iyo manaasibtii iyo magacyaashii iyo muuqaalkii adduunyada meeshan way dhammaatay waa la siman yaha hadda ilahay agtii subxaanahu watacaala nin walba iyo cibaadadiisa iyo daacada uu ilaahay subxaanah watacala u daacaystay iyo camalkiisa iyo salaaxiisii ayaa hadda lagu kala fadli badnaan marka saa darteed bu wuxuu leeyahay walaa ictibaara ictibaar maleh la tixgelin maayo biriqi adoonnimo walxuriyati iyo xornimo a ah, kan adoon buu ahaay xagga ufogeeya kana xor buu ahaay soo dhaweeya la dhihi maayo maanta ee salaax iyo iimaan iyo sidii loo kala wanaagsanaa iimaanka iyo loogu kala xoog badnaa ayaa la hormarinaya daahirka inaga noo muuqata walaa ictibaara waxaan dan laga lahayn oo la dan gelin biriqi duqnimo biriqi raqiiqnimo iyo adoonnimo iyo walxuriyati xornimo iyo la kala qaadi maayo walow jaa hadduu imaado waaxidu mid bacda waaxidi mid kadib mid baa imaaday mayd ah ku kalaa kadiba yimid see la yeeli qudima ila limaam imaamka waxaa loo hormarini oo xaggiisa lasoo marin alasbaq midka horeeya ayaa la keenaya ay kala horeeyeen wey haddii hal mar la keenana tartiibka soo maray qudima ila imaam alasbaq midka horeeyey walow midka masbu saabiq ahe soo hormaray haba ahaado walow kaana saabiqu mafduula mid laga fadli badan yahay masbuuqa laga soo hormaray uu ka fadli badan yahy walow kaana walow mafduulan midka asbaq ee soo hormaray haba ahaade mid mafduula laga fadli badan yahy haba ahaadee maxaa yeeley alxaqu liman sabaqa buu noqono waa soo hormaray aw mase sabiyan haba noqdo ilmo yar midka soo hormaray ila almar'ata mooyeene oo haweenay hadday soo hormarto kadib nin uu gabal laga keeno iyado dib baa loo dhigayaa fa dib ba ay noqonaysaa waa dibdhigi lidakari liajli dakari ninkii dartiis almutaakhiri ee dambeeyey majiihu imaashihiisa uu dambeeyey ayadoo haddii ay hormarto ninna gadaal laga keeno gadaal baa marka loo celinayaa maxaa yeelay horumarkaas ayado mar walba ma lahayn huma yanwi imaamkii marka tukanayey iyo ma'muumiintii iyo salaad bay gelayaan salaad or waa cibaado <clears throat> acmal wey inama alacmaalu biniyaad marka cibaadada iyo acmaasha o dhanna niyo ayaa la rabaa marka niyadii waatan huma yanwi waa niyoonaya wayajibu waxaase waajibaya atacarudu inuu u banbaxo oo cayino lilfariidati fariido inuu cayino duuna fardilkifaayati fardulkifaaya kuma jirto laazim maaha oo inuu dhaho mathala usalii salaata janaazati arbaca takbiiraatin usalii farda salaati ljanaazati arbaca takbiiraat waxaan tukanayaa salaat ljanaazo oo farad ah igu ah meeqa ka gobanta arbaca takbiiraat afar takbiir bay ka kooban tahay afar kacaad waa takbiire marka taas taas mawaajiba inuu dhaho fardalkifaayati u raaciyo fardalkifaaya faradkaas hadduu iska dhaho waa ku filan tahay inuu kifaayo sii sheego waxba laazim ma aha wayajibu tacarudu inuu banbaxaa waajiba lilfariidati litacyiini lfariidati fariido inuu cayino qalbigaa unbay niyadu horta ka bilaabataa laakiin waa soo maray shaafiyada iyo fiqiga furuucdooda inay carabka lagaga dhawaaqana in ayagana ay sax tahay si carabka iyo qalbigu isku kaalmaystaan tiibuu daba socdaa oo usushoybaa sa aheed marka wuxuu leeyahay lfariidati dun inuu fariido inuu ku dhawaaqo unbaa waajib oo ku banbaxo duna fardilkifaayati fardulkifaayase inuu ku dhawaaqo se laazim maaha oo uu dhaho fardalkifaayati u dhaho markuu niyanayo walow sallaa hadduu tukado calaa haayibin qof maqan low sallaa shaksun shaksi baa tukaday calaa ghaa'ibin buu ku tukanayaa qof ghaa'ib oo maqan oo aan hortiisaba oolin salaatulghaa'ib buu tukanayaa khalfa man imaam gadaashii buuna ku daba tukanayaa imaamkaas oo yusallii ku tukanaya calaa xaadirin qof hor yaala saxa waa ansaxaysaa ikhtilaafu niya fi hadihi masala laa ba'sa biha dhib male imaam tukanayo oo meyd hor yaala ku tukanayo yaa adigana dad ku dhintay meel kale yaad utukanaysaa adiganaad u tukanaysaa oo qaybkiiba adig u dirtay kana xaadirkiiba utukanayaa dhib mala buu leeya niyada iskhilaaftayn waxba dhibaataa ma nin walba niyadiisa inama alacmal biniyad buu dhinac ka gelayaa yusalii wuxuu tukanayaa imaamku calaa xaadirin saxa waasixi wa yukabiru arbacan afar buu kibaaranaya salaada waxay leedahay takbiiraadki salaat janaaza arbac takbiiraat xadiidka sheekheyn oo nabiga alayh salaam salla cala najaashiya fakabara arbacan afar buu nabiga aleyh salaatu wasalaam ayuu kibaartay oo ku tukaday afar takbiir naam marka bacd riwaayaat khamsan iyo sitan iyo sabcan iyo waa soo aroortay laakiin riwaayada saxiixeynka ee mashhuurka ah in afar lagu kibaarto taas unbaa markaa ayaa maarata xoog badan taasa xoog badan yukabiru arbacan raafican xaal kor uqaaday qaaday yaday gacmihiisa markuu allah akbar leeyahay gacmaha kor buu uqaadaya sidaasay qabaan shaaficiyada bacda madaahib maba dhaqaaqayaan raafican yadayhi sida salaadii oo kale un wayadacu yumnaah gacantiisa midigtaa wuxuu saari markuu allah akbar dhahaba calaa yusraahu gacanta bidixdu kor saari bayna kuli takbiiratayn labada takbiir gadaa dhexdooda markuu tu allahu akbar dhahota kale intuunan gaarin sii hayn maayo gacantee saas usoo dhigaya markaasu haddana allahu akbar le soo celinaya saasuu ku waday bayna kuli takbiiratayn gacmihii midigtii buu bidixdu kor saari fain kabara hadduu kibaarto khamsan shan takbiir buu la yimid meesha afar la rabay buu shan ku daray walow camdan kas ba allah ka dhige walow camdan lam tabdul ma burayso salaadahu salaadiisa ma burayso hadduu shan ka dhigo ziyaadiyo waxba ma buriso bacd riwaayadna waaba soo aroortay saxaabada qaarkood hadday badriyiinta ku tukanayaan saxaabada qaar allahu akbar shan bay dhihi jireen qaarkood afar bay dhihi jireen way kala qadqaadi jireen laakiin buu leeyahy musanifkuse yayna ka burine laa yutaabicuhu lmaamuumu imaamkaasi shanta ka dhigay takbiirihii laa yutaabicuhu lmaamuum maamuumku ma raacayo fi marka shanaad ku raaci mahayo a marka shanaad uu sii ku daray ku raaci mahayo inuu sahwi yahaaba laga yaabaaba waa iska aamusayaa bal yantadiru waa sugi liyusalima su u salaamo naqsado macahu imaamka maciisa allah akbarta shanaad markuu yidhaahdo isagoo ka bixi maayo midka maamuumka e eh, intuu iska aamusoo sugo ayuu markuu salaamo naqsado la salaamo naqsanaya saasuu ku lehy liannahu mutaabacatu liimaan baa fiican inama jucila man yutama bihi wixii khalada mooyeene wixii khalada mooyeene wixii kale oo salaamo naqsigii iyo salaadii inteedii kale waa la soconaysaa wayajibu calayhi musaligaasi yajibu waxaa waajibaya calayhi nacam qofka tukanaya meydka ku tukanaya korkiisa an yaqra'a inuu akriya alfaatixata faatixada bacda alula marka allah akbarta hore dhahaba suurat alfaatixa inuu akriyo ayaa waajib ah laga maarmaan arkaantii kamid tahay de arkaantii bay kamid tahay nacam waana sunadii nabiga sala allah alيh wasalam min aلsuna ayay dhihi jireen saxaabada markii la weydiiyey an yaqra'a alfaatixata bacda alula allah akbarta hore kadib wyundabu waxaa la suneeyaa se faatixa la gaarin atacawudu inuu acuudu bilahi min ashayaan arajiim uu yihahdo faatixada ila waa qur'aan qur'aankaan hadaad akrinaysa waa inaad tacawud iyo shaytanka iska naarto wataamiinu aamiin inaad markaa waladaalin tirahda aamiin aad ayaduna waa la suneeyaa duuna alistiftaaxi maya istiftaax iyo inaad tirahdo allahuma baacid bayni iyo wajahtu wajiya liladii arrimaha aad la imaato lama suneeyo liannahu maxalkan waa maxalu likhtisaar meeshan ayada ah maxal iطaala maaha meel salaada lagu dheereeyo ma taagnid meyd baa ku tukanaysaa cajiluu waa ku taala meydka inkaanaduu khayr yahayna khayrkiisa gaarsiiya haddii kale isdhaafiya marka inaad lagu dhadheeraado meeshan ma taalo duuna listiftax marka istiftax waa laga jari toos waxaad u aadaysaa shaytanka intaas ka naarto faatixada yaad bilaabi wa suurati suuradna maya suuradna la akrin maayo faatixada kadib faatixada baa lagu kaaftoomaya wa cala anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ayuu ku salinayaa sala allahu aleyh waali wasalam bacda athaaniyati allahu akbarta kadib allah akbarta labaad gadaasheeda markuu allah akbar dhaho tii labaad nabiga salligiisaa ku jirta meeshaas ku salinaya sala allah aleh wasalam inta ugu yar allahuma salli wasalim calaa nabiyina moxamed inaad tirahda fiican allahuma salli calaa moxamed wacala ali moxamed waa dhihi kartaa nabiga alayh salatu waa baray saxaabadiisa laakiin aayadda adoo ku camal falayo aayadda maxay tihi saluu calayhi wasalimuu marka labadiib inaad isku darto salaadii iyo salaamtii allahuma sali wasalim inaad tirahdo clى الnabiyi salى اla alay slm xadaani marka labaad kadib uma yadcu lilmuminiina muminiinta u duceynayaa yadcuu lilmuminiina muminiinta ayuu u duceynaya maanta waa maalin jumca ah soo sax maha waxaa la badiyaa maxaa u fiican in la badiya maanta oo kale saliga nabiga salى اllahu aleyh walih wasalam naam uma yadcuu lilmuminiina muminiinta u duceynayaa marka muminiinta hadda jinsi baa la wadaa mudakerka saalimkan hadda muminiin wlmuminaati baa ku jirta baab taqliib waay marka muminiinti ragga haweenkiiba uu duceyn saasa la wada rag kaliya maha uma yadcu lilmuminiina muminiintiibu u duceyn dhammaantood uma kadib lilmeyiti haddana meyidkiibu u duceynaya bacda thalithati oo markuu nabiga ku saliyo muminiintu horta u duceeyu kuleh saasuu kuleh kadib markii de muminiinta loo duceeyo talaab saddexaad buu iskaraya meyidkii loo khaalisiinaya akhlisuu lahu ducaa uma yadcu wuxuu u duceynayaa lilmeyiti meydkii dhintay bacda thalithati bacda takbiirati thaalitha takbiirta saddexaad gadaasheeda allah akbar marku dhamarka saddexaad ninkii qofkii dhintay ama rag ama haween wuxuu ahada u duceynayaa dad kale garan wada ka waran meeshana damiir baa jirto allahuma kfir lahu warxamhu wacfu canhu wacaafihu wanaqih min adunuub damiirka mudakarka in rag yahay in haween yahay dadka garan seed yeelaysaa mudakarka ku soco naska ku soco naska iskaga soco maxaa yeelay damiirkaasi macnaha nin bis kuma noqonaye mararka qaarkood wuxuu ku noqonaya shaksiga Ah, allahuma kfir lahu shaksigan shaksina waa waa waa weeyaan waa caam oo rag iyo haweenba shaksi waa la dhahaa marka saasay unoqonaysaa haddii aad eh, iska tiraahdo lamiirumuanaf ka war asagana oo akfir lahaa warxama w nin yahay laga yaabo iyaduna waxay leeyihin dhibma loo waasixi oo yani iyaduna eh, waxay ku noqonaysaa janaazadan iyo waxyaala kale loosoo qadari laakiin waxaa fiican inaad in la sheego oo la yihahdo waa rag iyo waa haween si ducada mid walba meeshiisa loo mariyo way fiican tahay haddaad naska iska qaadatana sida xadiis ku imaada nabig alay sl lafdi mudakar u ahaaye ayaduna dhib ma oo haweenkana waa soo gelayaan fa yaquulu wuxuu leeyahy allahuma allow haadaa cabduka kan waa addoonkaadii hadduu dee rag yahay wa ibnu cabdika ibnu baa layihi waa rag haadaa cabduka addoonkaadi wey dhammaan ilen addoomma ilaahay baa la wada yahay subxaana wa tacaala nacam wa ibnu cabdika addoonkaadii ya cabdayka ba ku waran a waaya waibnu cabdayka ah, labadoodii adoon ee ilaa hooy iyo aabbaabin qofa ba dhalay min dakar unfa ba laga wada abuuray marka ibnu cabdayka labadooda adoon midkii ay dhaleen weeyaan ah, kharaja waa baxayse maanta min rawxi dunyaa adduunyada saxansaxadeeda waa ka baxay rooxa waxaa la dhahaa nasiimuriix dabeesha iyo saxansaxada qabow ee qofka maraysa saa ladha qabow ladha maraysa ayaa waxaa la dhahaa roox la yidhaahdaa Ah, laydhi adduun baan joognaa weli laydhi baana maraysa maqli weli laydhi baana maraysa marka rooxi wey kharaja waa baxay min rawxi dunya <clears throat> adduunyada saxansaxadeeda iyo dabeesheediy qabo waa ka baxay wa saacatihaana waa ka baxay wakharaja min saacatihaa adduunyada iyo waasaciisii ee uu banaanka iska joogay ee guri waasaca uu iska galaayay meel waasa waa ka baxay wa maxbuubuhu waa ka baxay isagana maxbuuba kuwii jeclaa kuwa isaga jeclaa iyo waaxibaauhu isaga kuwu jeclaa naam fiihaa adduunyada gudaheeda uu jeclaa iyo kuwii isaga jeclaa intaba kala taga maanta mufaaraqa dhacday isma hayaan ah, ilaa dulmati alqabri xagee buu uhoyday ama u galbaday ilaa dulmati alqabri qabri mugdigiis buu ugalbaday qorax baa usoo bixi jirtay maalin buu joogay layd buu iska dhex joogay iftiinkaasu iska dhex ordaayey maanta qabri mugdigii buu uhoyday ah, wax faynuusa iyo wax layda iyo wax la gelina midna aan jirin oo aggi agga intii carada lagaga rogay ayadoo dhanba qam ah ayaa la geliyey dulmat alqabri wamaana waa wa waa gaaray oo huwa asagu laaqiihu la kulmaayo dulmat lqabri iyo wuxuu la kulmi lahaa ee loo qoray ayay maanta ishayaan wax alla wixii uu kulmi lahaa oo ahwaashii ahaataya iyo jazaau camalihi iyo camalkiisii jazihiisi iyo khayr iyo shar wuxuu sameeyey iyo way ishayaan maanta ha isagii unbiyo wixii baa laisku daayey wixii hore uu ku daali jiray ee fuduulka ahaa ama dad ah ama qabiila ama fulana ah, ama maala ah, ama tartan kale ama orod ah sheekadii maanta dhamaatay asaga iyo qabrigiisiibaa ishaya iyo wamaa huwa laaqi wuxuu la kulmi lahaa tiinay maanta yahay ayay gacanta gacanta ku hayaa annaguse maqraati waxaan ka nahay kaana yashhad inuu qiri jiray allaa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudo xaqa inuusan jirin ilaa anta adiga mooyeene macbuud xaqa oo la caabudo oo inuusan jirin ilaa anta adiga mooyeene inta carabka kaga dhawaaqi jiray waan maqraati baa nabanahay waa shahaadan jiray waa shahaadan jiray waa tawxiisan jiray oo agtaanada yuu naga mid ahaa intaa makhraati baan ka nahay nacam wamaa shahidna ilaa bima calimna wamaa kuna lilgayri xaafidiin wey marka waxa gudaha ku jiraana waramahna laakiin muuqaalkan wanaag buu muujisan jiray kaana yashhadu an laa ilaha ilaa anta waxdaka keliya inaad tahay buu qiri jiray laa shariika laka wadaagna una waxna una kula wadaagin hadday noqoto cibaadada iyo hadday noqoto abuurka iyo koonka iyo tasarufaadka ficliga iyo hadday noqoto asmaadaadi iyo sifaatkaadi wax ka dhaalanayo intaba laa shariika laka tanuu ku dhawaaqi jiray wa ana muxamadan nabi muxamedna cabduka inuu yahay wa rasuuluka rasuulkaadi inuu yahay buu aaminsanaayo ku dhawaaqi jiray addoonaa soo dirtay addoon adiga addoomahaada kamid ah oo cubuudiyadii addoonnimadii laga helay inqiyaad iyo tadallul iyo khushuuc laga helay oo adqannaasi naasi buu mar nabiga ahaaye cubudiyada meesha ugu dambaysa nabiga alay salam wax gaaray ma jirto meeshuu nabiga ka gaaray alayh salam cubudiyada cubudiyada khaasa wey addoonnimada sharaf bu tahay nabiga alayh salaam wixii loo abuuray wey wama akhrat ljin walis ila liyacbuduun tii wey tii buu xaqiijiyey wa rasuuluka haddana rasuulkaadii weeyaanoo risaaladaasaad usoo dirtay usoo dhiibtay dadkana waa gaarsiiyey marka tana waa laga maarmaan tawxiidka kamid tahay waanta maxaa yeelay labadaasaaba asaaba shareecado dhan bay ku wareegeysaa in ilahay la caabudo laguna caabudo wuxuu nabiga keenay sal allahu alay wasalam laa ilah illa huda ka koobanta wa anta aclamu bihi adaasa naga yaqaana minaa anaga xagga annaga bawaatintiisii iyo wixii u qarsoonaa iyo umuurahaasoo dhan adaa naga yaqaana rabbi waa la elebsado rabaa inaa qofka kula dul kufto taskiyada iyo ammaanta oo wax kastaba aad dusha ka saarto wax kale xumaan o dhan ka reebto ood ka anfiso tanaa la diidan yahay ilahay baa kaa yaqaana subxaana wa tacaala ninkii saxaabiga ahay ya rasuul allah acdayta haaulaai wataragta fulana wahuwa muminu wahuwa muminu marka muslimu dheh ah, muminka meesha udambaysa wey wa anta aclamu bihi mina adaa naga yaqaano allahuma allow inahu asagu nazala waa degay bika adigu uu ku martiyey caaw adigu marti kuu yahay oo markii horeba adduunka marka la joogo rabbi baa loo baahnaa fuqara ila allah ilahay baa loo baahnaa subxaana wa tacaala laakiin maanta waxaa weeyaan inqaacat اlasbaab wadahaba alacwaan asbaabtii addunyada markaa asbaabba sheeganaysa a kolaad qaylato tira waxya soo gaara kolaad tol uqarwaaqdo kolaad saaxiibu qayliyato kolaad cid iska dhawxaysato kolaad waxun aada xoogto si umaad ka orordaysa hadda wixii oo dhan ma jiraan wixi o dhan ma jiraan acwaantii ku kaalmayn jirtay isma haysaan kaa dhaqaaqo kuwaa sii dareeraya dacaskooda aad maqlayso iyo jaqaf jaqaftoodii aadaad maqlayso kama daba hadli kartid intaasaa waad maqli lakin kama daba hadli kartid waxaa yeele arrintu ma aha tasarufka tasaruf mudlaqa ma aha intii lagu ogolaaday oo aad maqashay inaad maqashayna macnaheedu maaha inaad wax samayn karto ayib marka ninkan isaga ah inahu nazla bika ama qofka dhintay marti buu ku yahay maanta wa anta adiga allahna khayru manzuuli bihi mid la martiyo midka ugu khayr badan baa tahy axad la martiyo axadka ugu khayr badan baa tahay axad wax barti qaadana adaa ilaah uguma khayr badan yani akram akramiin baa tahy nacam wa asbaxa wuxuu ahaaday faqiiran mid baahan buu noqday ilaa raxmatika naxariistaadan u baahan yahay naxariistaada waasaca ah ayuuna alla u baahan yahay waa loo teeteynaya waa loo shafeecaya waa loo ergeenaya rabbi baa lagala hadlaya subxaana waa arrin wanaagsan oo weyaan xaqa muslimiinta isku leedahay qofka asaga inaan shib lagan ilahi subxana watacala ducadaas u aqbalo oo alla subxaana watacala yirahdo shafaacatu shaaficiin kuwa shafaacay baan iskaga dhaafi dembigiisina waaba dhaafay ilahi raxmadiis subxaana watacaala wa anta adiguna haniyun baa tahay alla deeqtooma can cadaabihi inaan cadaabta ka deeqtoontaa wax kaaga soo kordhi inaad cadaabto wax kaaga soo kordhayay ma laha waa ka deeqtoontaa waqad ji'naaka in allaha buu nabig alay salaam yidhi an tadhaniyun can tacdiili haada nin markuu arkay isdhibaayo oo dad eh, jiidayaan ole inaan ku tagaan rabaa eh, xaramka sidaan ku tago ilahay waa ka deeqtoontaa cadaabkiisa marka wa anta can cadaabi waa ka deeqtoontaa waqad ji'naaka waanse kuu nimid anagu raaqibiina ilayka anagoo adiga kuu rajaynayno shufacaa lahu una shafeecayno lah asagu shafeecayno raaqibiina ilayka adiga xaggaada waxaan rajo ka qabnaa alqabuul inaad naga aqbasho u shafeecdo shufacaa alla waanu u shafeecayna ergaan ka nahay ergada allow naga aqbal allow ergada naga aqbal saasule marka qofkaas dadka muslimiin oo muwaxidiin oo mu'miniina ergadooda la aqbali wayna yihiin oo rabbi subxaanahu watacala war ka maqlay allahuma allow in kaana hadduu ahaa qofkan dhintay xaqiiqadiisa adaa naga og anaga daahirka baan xukumayna muxsinan qof wanaag sameeyo oo samafala ah qof muxsina oo daacad ah hadduu ahaa fazid ziyaadi fi xasanaatihi xasanaadkiisa ilah u ziyaadi qof muxsin ahoo wanaaga sameeya oo muxsiniinta ad jeceshahay kami hadduu kamid yahay fazid fi ixsaan usii kordhi ixsaankiisi iyo xasanaadkiisii wain kaana musiyan hadduu ahaa qof xumaan falow ah fatajaawaz canhu ilah iska cafiyo iska dhaaf kolba haduu muwaxid ba yahay walaqiih ilaah waxaad kula kulantaa biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaadaasi waasaca sababteed ridaaka adiga ridaahaba ilah kula kulan adoo caraysan alla kulmin adoo raali ka ah ilah la kulan walaqih waxaad kula kulantaa biraxmatika waa tawasul bisifaat illahi biraxmatika waa tawasul weye raxmadaada ilan wax lagu tawasulo waxaa ugu wanaagsan biasmaa illahi wa subxana wa tacaala ah, ducooyinka ugu qaalisan bay kamid tahay allahuma inii acuudu bika inii acuudu biridaaka allahuma inii acuudu biridaaka min sakadika soo maart rida iyo sakad labadaba waa laba sifa ilahay leeyahy allahuma inii acuudu biridaaka min sakadika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka laa uxsi hanaa calayka anta kama atnayta calaa nafsika marka waxa la dhaha atawasul biasmaai illahi wa sifaatih sifaatka ilahi asmaadiisana waxay u sifaat ljalaal iyo sifaat ljamaal marka tatawasul bisifaati اljamaali can sifaati اljalaali k yaad kala tawasulaysaa ridaaka sifada sifada sifat rida o sifaat ljamaala iyo sifaat ljalaal oo sakhatika ah kaga tawasulaya kaga magangelaya tii oo kale weeyaan oo ku badan tahay dee ducooyinkee walaqii biraxmatika naxariistaada ridaaka ridaada ilaah kula kulan waqih ilaah waxaad ka badbaadisaa fitnat alqabri qabriga fitnadiisa qabriga fitnuu leeyahay nacuudu bilah weli nabiga alay slam uu yihi fitnata masiix oo kale wey ama way ka daran tahay masixdija fitnadiisa qabriga fitantiisa waxaa qaylo ah ee ka dhacaya labada malag iyo salsalin ah waa fitno weeyaano qofkii aan hawaabit iyo ku taagneyn luga-ada ku taagneen wixii o dhan bu inuu dhaafaa laga yaabaa oo marka horeba aan beyna beyn ahaayoo shakisnaa yaqiinba aan qabin quman aan qabin qofka asaga waa lala kacay qayladaasaa tuuraysa marka waqiih fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ilaahu ka badbaadi wacadaabahu qabriga cadaabkiisa wafsax lahu ilaah u waasici fii qabrihi qabrigiisa u waasici wajaafi larda dhulka ka fogee can jambeyhi labadiisa dhinac hadda waa kano labada dhinac baa intii meesha carideeda la geliyay yaa weliba dhoobo lagu sii dhejinaya yuu soo dhicina ku dhejiya laleeyahy sidaa derbiga xaggana derbiga laga dhejiyo dhinacan sokaya usoo dhicinaan dhoobo iyo alaab markaasa geeda lagu sii xoonkasa korka laga sii malaasi waxaa artaa la kor saara haddana marka ilahay awoodiisa fiiri subxana qofka raba inu naxariisto mad albasar ayaa la waasicinaya wajaafi larda can jambeyhi walaqih ilaah waxaad kula kulantaa biraxmatika naxariistaada sababteeda alamna nabadgelyo ilaa kula kulan hadday ta wanaqi biraxmatika ridaaka baheed tanna waxaa weya naxariistaada annago kutawasulayna annagoo naxariistaada qudaraynayna ilah alamna nabadgelyo ilahu sii min cadaabika aad ka nabadgeliso xataa nabad ha ahaada inti uu tabcathu aad ka soo saartay ilaa janatika jannadaada ya arxam araaximiin hadduu ilaa jannada iyo qiyaamaha weyn uu ka imaadana isagoo aaminahna famaa duunahu kasi fiican qabrigaa hadduu qofka gudbo oo nabad uu ku gudbo oo imtixaankaa uu si fiican uga baxo oo uu raxmad iyo wanaag iyo waasicnimo uu ku helo waxa ka dambaysa waxa way kudhawaabici wey waa ku dhawaabicinaya waxaa ka dambaysa bacthiga iyo soosaarka iyo siraadka iyo su-aasha iyo waxaasoo dhan qofka asagaa wuxuu haystaa calaamo weyn oo tusaysa inuu ehlo sacaada yah ayuu haystaa qabrigaba haduu ka gudbaba ilahay namadana u dhaafiye subxaana watacaala aad bay xaaladdu ee culus tahay ilahay inuu noo fududeeyo mooyeene ilahi noo fududeeyo waxasunaa waxaa wanaagsan an yuqadima inuu ka hormariyo calayhi calaa hada ducaa ducadaa ayada inuu ka hormariyo ayaa wanaagsan aan soo maray allahuma eh, allahuma akfir lixayina inuu ka hormariyo allahuma kfir duca caama ah weeye allahuma kfir ilah u dhaaf lixayinaa kaanaga nool walimayitina kaanaga dhintay bini adam labadaaba uu ka kooban yahay bini aadam wax tagay oo dhintay iyo mid nool oo daba socda allahuma kfir lixayina midka naga nool iyo walameyitina midkaa naga dhintay qaarkood laamka male eh, eh, mayitina midda hore baa lixayina wamayitina washaahidina walishaahidina midkaa naga xaadirkee joogayo waqaaibina waliqaaibina kaanaga qaaibkee naga maqan sakiirina kuwa naga yaryarka wakabiirina kaanaga weyn odayga wadakarina midkaanaga lab iyo unkaana dhadigaana haweenka allaahuma allow man axyaytahu qofkaad noolayso oo nafta kusii jirto mina naga mid a raahiyihii ku noole cala islaam islaamnimada isagoo muslima muwaxida mustaqiima isislaam iyo hogaansan laga helo ilahay ku toosan ilaahay haska noolaado waman tawafaytu midkaad oofsato waktigiisii qaamudkii intuu galo geerida ay u imaatana minaa nagamida fatawafa ilaah oofso oo matawafi oofso cala liimaan iimaanka ilah ku oofso nacam wayaquulu wuxuu leeyahay fi salaati cala tifli haddii dad waaweyn aad ku tukanayso saasa ugu ducaynaysa ayagaba baahan ilmo yaroon dembiba gelin haddaad ku tukanaysa ka waran sakiir lagu tukanaya salaada sakiirka wayaquulu wuxuu leeyahay fi salaati salaada cala طifli ilmaha yar lagu tukanayo maca hada athani midkan labaad oo allahuma kfir lixayina wmayitina caamka dadka loo ducinayo maceeda waxaad ku dari allahuma ijcalhu farada liabaweyhi allahuma allow ijcalu ilmahan waxaad ka dhigtaa faradan ceelaliyo liabaweyhi labadii dhashay faradka waxaa la yidhaahdaa qof inuu kasii horeeyo dadkii kale oo wax usii diyaariyo ayaa farad la yihahdaa wareebalow anaga intaan xoolaha sii wadno noo sii samee jabadii la degi lahaayo oodii laandeerkii booshadii iyo oo diyaaran aan ku imaano ninkaa farad wey waa farad midkan eh, ceelkii iyo dowgi intuu tago sii malaasaayo muxuu ahaa darki sii hagaajinayo oo xoolaha meeshii ka cabaayan usii hagaajinayana asagana farad baa la yidhaahdaa allahuma ajcaluu faradan liabaweyhi labadii dhasha ilahu ceelya oga dhig oo kasii horey ninkaas usii ceeliyanaya oo usii diyaarinaya ceelkiiba usii hagaajin baa laga wadaa wasalafan ilaahu ku hormaray salafka waa iska caam weye oo ka horeeya oo iyaga ay horumarsadeen wadukran ilaahu kayd ka dhig ayaga usii kayd u aho meel u yaala oo xoolahooda ay meel dhigtaan oo kale iyo camalkooda saalixa kaydkaha ah oo kale wacidatan ilaahu wacdi ooga dhig mida ku wacdoobaan oo kuwaantoomaan ilahu ka dhig ilmihii dhintay hadda dhaleynay jeclaay arkayana dhintay ay ku cibro qaataan waictibaaran cibro qaadasho ilahu ka dhig waa isxojiyeen wa shafiican ilahu ooga dhig mid u shafeeca ilmaha yarkaana waa shafeecaya hadduu qofka waalidka ilmaha intuu ka saqiiro uu ku sabro oo inaa lilahi wa inaa raajicuun yiraahdo markaaba horta guri baa loo taagaya guri la yirahdo baytulxamdi ayaa jannada looga taagi ah, midda labaad qiyama markuu tagana shafeec buu noqonaya wbu ku dhegiba meesha dadka kale cararayaan oo yawma yafirru lmirru min akhiihi wa ummihi wa aabihi dadka dirayaan ilmaha yare sabiga ah ehe saqiiray kuma jira dadka cararaya waalidkii buu raadinayaaba waaba raadinba isagu markaasuu intuu ku dhego wuxuu leeya ilah ilaha janna ka gelisa ma sii deenayo see la yeeli jannada dena waa jannada la geli haduu muwaxid yahay wey muwaxid yahay hadduu gaal uu yahay dhintay saqiirkan waxba u tari maayo ah, nabi baaba aabihiis iiddaa intuu yiri laga keri waaye waxba u tari waaye ibraahim aleyhi salaatu wasalaam aabihiis buu warkayaabuu nabig sal slam kan fi saxiix aabihii warkay wuxuu leeyahay ilaahayow waa kaadii ballan qaatay alla tuksina yowma yubcahuun waxaan dadka lasoo saaray inaad hoojinaynin ayay ballan ayu khizyin ashad khizyiga ka daran muxuu yahay aabbahay oo maanta naar lagu sii jiidayo saasuu leeyahy haba uma tarayso jaceylki waa aabaha uqabay iyo muuqaalkii aabaha iyo malaamixdiisi uu ku dheganaa baa la bedeli marka dhurwaa la gowracayn maa laga dhigay halmara mara buu ka dhigay marka waa ka goaya qalbigiisa waka sakiirka marka waa shafiic wey waa ergenaya wafaqil bihi ilaahayo ogu cuslee ilmahaas dhintay sababtii mawaasiinahumaa mawaasiinahumaa miisaanadooda inaa u cuslee miisaanka camal saalix oo culus ilaa u saar wa afriqi sabra sabr ilaahayo ku shub calaa quluubihima qulubtooda ah, biyo weel intaa kale ifraaq la dhahaa marka sabir ku shub fara badan wey calaa quluubihima qulubtooda oo ay ku sabraan oo arrintaa ayada leanna sabirkaasaa lagu heli sabirkaasa wax lagu heli marka u horeysaana wa sabir ku shaqayn ilaa asabru cinda sadmati lula wey salaantii dhawaaqday ilmah qabriga oo daba tagtay waxaa le sabr waa ku dhaafay wa sabra calaa quluubihima wayaqulu wuxuu leeyahay bacda takbiirati araabicati takbiirta afaraad gadaasheeda bacda araabicati ayuu leeyahay bacda takbiirati raabicada wadaaye allahuma laa taxrimna ajra marka allah akbarta tirahdo isla markaaba naqsan maysid markaaba salaam naqsan maysid alimaam nawowi fi riyaad saalixiin muxuu yidhi aan kusoo marray maya muxuu yiri walaa yafcaluhu mila ma yafcaluhu ljuhaalu buu yiri saasu ka cabiray mil ma yafcalu juhaal min atasliimi bacda takbiirati mubaasharatan yani salaam naqsi marka takbiirta u dambaysa afarta allah gordhaabo inuu iska salaam naqsado wuxuu ku tilmaamay ficlu juhaal buu ku tilmaamay ducada in waxoogu akristaa la rabaa ducadina waa tan allahuma laa taxrimna ajra ilaah waa naga hoojinin qofkan dhintay ajirkiisa leanna camal badan baa loo qabtay waa la dhaqay waa la kanfay waa la tajhiiziyey waa lagu tukaday waa la xabaalay intaasa la kortuura la dala socday ilaa la hubsaday in uu duwaagii iyo ee laga asturay ayaa la daba socday ducana lagu dabawaday marka waa camal weyn camalka ay qabteen dadku saa darteed wuxuu le ilah ajirkaas laa taxrimna ajra ajirka waxaa kamid ah dhibaatadaas iyo musiibadaa dhacday xanuunkeeda sabirkan ku sabiray iyaduna ajir baa laga helaya laa taxrimna naga xarimino naga hojirin ajra qofkan la asiibay ee dhintay ajirkiia ka helleen maaha ajirkiisi isaga u lahaa ilah hanaga hojirin wax naga simaa laa taxrimna ajra ajirkiisa aan ka helleen walaa taftinna hana balaayeynin waa nafidnayni bacdu gadaashiis asaga tegba wuxuu ahaaba waa dhintay gadaashiis ilah waa nafidnayni dadkaa dhintay nool baa loo yaabaa qofka nool baa loo yaabaa ilah waa nafidnayni oo tawxiidkii islaanimada ilahu nagu sug wakfir lanaa ilaahu noo dhaaf annaga iyo walow asaga ibda binafsika weye marka si gaara loogu ducanayo waa gaar marka arrinta soo gabagabowda ducada naftaada ka bilow ikfir lanaa anaga noo dhaaf annaga iyo walow asaga uma yusalimu waa salaamo naqsan tasliimatayna laba salaamo naqsi qaarkood hal salaama naqsi bay leeyihiin oo ayaduna ay markaa saxaabada iyo badiyo ah, asalkii salaadii oo laba salaama naqsi laheyd wwaajibaatuhaa sabca tuntaa hanoo joogto salى اllahu waslm alى nabiyina mxamed wعalى alihi wasaxbi aجmaciin